ikhtalafat axkaamuhum axkaamtooda waa iskhilaafi leh haddii la dhihi lahay neefkaan ugaarka oo la dilay qiimo ahaan haddii la gedi lahay meeqow goy lahay boqol kun boqol kun maxay suuqa xoole ka goysaa neefkaas looda ama geela saas bay ahaan lahayd waxay noqon lahayd ahlu kulli beled ina qiimo gooni ay lahaan lahaayeen bay noqon lahayd walow xakamuu cala alqiyami hadday xukmi lahaayeen ikhtalafat axkaamuhum axkaamtooday iskhilaafi leh maxaa yeelay waa likhtilaafi ahmaani sayd ugaarta lacagtiisa iskhilaafaysa fi lbuldaani iyo wa fi lazmaani beled kastaba neefkan intuu ka jooga beledkaas lamid ma ah marka ugaarta qiimooda iskhilaafi lahayd haddii iskhilaaftana neefka u dhigmo beledkan iyo beledkale waa isku khilaafi lahaayeen marka saas hadday tahay wa axkaamuhum fiiha waaxida axkaamtoodana waa kelige yani wuxuu leeyahay walxaal axkaamuhum fiiha waaxida axkaamtoodana waa keli oo isma khilaafi markayna iskhilaafina waxaan ogaanay inaan qiimo la fiirin oo badanka ama jirmiga la fiiriyey wاlcilmu yuxiiطu wuxuu koobayaa buu leeyahay ana yarbuuca laysa mila اljafrati yurbuuca hadda aan soo sheegnay waxartii roobowdgalka ahayd lamid ma ah fi lbadani kala mid ma ah xagga jirmiga walaakinahaa kaanat waxay ahayd aqrab alashyaai minhu ashyaada tan ugu dhowaan badan shabahan oo ekaanshaga suuro ahaanay u eg tahay laakiin yarbuuca yar oo gaaban fa jucilat waxaa laga yeelay milahu asigoo kale wa haadaa min alqiyaasi uu ka mid yahay yataqaarabu waa dhowaanayaa taqaarub alcanzi waadabi siday yani qiyaaska axyaanan waa isku soo dhowaanaya sida cawlka cawsha iyo neefka oo ircadka ah si isugu dhow yihiin oo kale cawshaa weyn oo dheer oo xoog badan oo hilib badan laakiin shakli ahaan iyo xooga waa isku dhow yihin wayabcudu qaliilan aadna waa wayabcudu qaliilan waa ka fogaanayaa bucda aljafrati min alyarbuuc jafradii waxartii yareed oo geedkii yarbuuc buuc la lahay dooliga wixii ku dhowaay oo kale say ugu fog tahayna waa wax yaruu ka fog yahay macnaha wuxuu u jeedaa faariqa u dhaxeeyo canziga iyo dabiga aad buu u dhow yahay waxaa yacni uu ka sii fog yahay oo macnaha aad kaga sii fog ayagaas yarbuuca iyo jafrada si u kala fog yihiin walamaa kaana almilu fi labdaani fi dawaabi min asaydi duuna aa'iri lam yajuz fihi ilaa maa qaala cumar walamaa kaana almilu markuu ahaaday u dhigmaashada fi labdaani lasaga dhigmo fi dawaabi markau ahaaday oo min asaydi ka mid e dawaabta oo shayga la ugaarta ka mid e duuna aa'iri midka duulaayo buubaya aanan ahayn lam yajuz fiihi ma banaano ilaa maa qaala cumar wuxuu yidhi mooye wuxuu leeyahay markii ay dhacday in la yidhaahdo shayga miliga leh ugaarta miliga leh ha loo fiiriyo xoolaha la dhaqda waxa uu milaya markii la yidhiye waxaan fahamnay buu leeyahay midka daa'irka ah markii laga reebo ilaan ugaar waxaa jirta oo buubay hadda waxaa shimbiro buubay oo dhan ugaartay ka mid yihiin maa cadaa man lahu mikhlab wixii ciddi dheer le sida galeyrka iyo gorgorka iyo wixii lahal markii laga reebo inta kaloo buubaysa oo dhan oo xayawaanaad ah oo dhan ugaar weeyaan oo qofkii waa cuni karaa siaan horey usoo sheegnay laakiin kuwaas ninkii asoo muxrim a dilo loo raadin maayo wax u dhigma xoolaha u dhaqma looma raadinayo kuwaas qiimale loo aadinayo laakiin maalka waxay u taallaa min dawaabi sayd ugaarta midkiisa dhulka ku socda maa yadubu cala alardi dawaab haddii lagu yidhaahdo marka walamaa kaana milu fi labdaani markuu ahaaday isu dhigmaashada badanka fi dawaabi daabada dhulka ku socota oo min asaydi ugaarkaa duuna aa'iri saydka ama ugaarka buubay aan ahayn lam yajuz fiihi waxa ma banaano ilaa maa qaala cumar buu yihi wallahu aclam min an yundara in la fiiriyo ila almaqtuuli midka la dilay oo min asaydi kamide eh, saydka ama ugaarka la dilay a la fiirinayo fa yujza waxaa lagu abaalmarin oo ninka laga qaadayaa oo lagu ciqaabayaa biaqrabi alashyaai bihi ashyaada tan ugu dhowaan badan shabahan minhu asiga u ekaansha fi lbadani ashyaada badanka ugu dhow xoolahaas la dilay ugaarka la dilay xoolaha badanka ugu dhow yaa la raacinaya asigaasaa loogu gudayaa baa leeyahay fa faata minha shay-an shay hadduu ka tago oo labadii isku dhigmi lahay midkood ou weynaado oo saydkii ou weynaado rufica waxaa loo kor yeelayaa ilaa aqrabi اlashyaaءi bihi shabahan ashyaada ilaa aqrabi اlashyaaءi ashyaada tan ugu dhowaan badan bihi bidalika alxayawaani shabax haddii midkaan uu ka weynaado waxaan leenahay maalan goronyadii oo kale looda miyay leedahay markaasaa waaa leeya waxay u muuqataa inay ka sarayso markaasaa le geel hala gaarhsiyo saas waa kamaa faata dabcu weerkiisaw ugu hormaray alcanza manaha neefkii iracadka ahay buu ka gudbay faruficat waa la kor yeelay dabci ila lkabshi wan baa ka qiimo badan marka waxaa leeyahay markii la arkay inuu dabci u wen yahay ee neefkii racadka ahi uu ka wen yahay yaa waxaa la gaarsiiyey wankii baa la gaarsiiyey wa saqura yarbuucu yarbuucii aan soo sheegnayna waa ka yaraaday can ilcanaaqi waxartii oo lix bilood iyo wixii ka sarreey jirta fakufida ila ljafrati waxartii yarado afar biloodkaa hoos loogu soo dhigay buu leeyahay wa kaana طaa'iru الsaydi laa mila lahu fi الnacmi liاkhtilaafi khilqatihi wa khilqatihi fajuziya khabra waqiyaasa calى ma kana mamnuuca liinsaani faatlafahu insaanu facalayhi qiimatuhu limaalik wa kaana طaa'iru الsaydi ugaarta midkeeda buubtane markuu ahaaday laa mila lahu fi الnacmi wax u dhigma markuusan leen xoolaha la dhaqmo waa likhtilaafi khilqatihi wa khilqatihi uu mistiisaaba iskhilaafsane fa juziya waxaa lagu jaaziyey khabaran wa qiyaasan khabaran yani wixii saxaabada laga maqlay iyo wa qiyaasan iyadoo looga qiyaas qaadanayo calaa maa shay kaana mamnuucan ahay mid la reebay liinsaanin mamnuucu ahay oo fa atlafahu insaanun ou dilay fa calayhi qiimatuhu baa korkiisii ah qiimadii inuu bixiya limaaliki ou siiyo wuxuu leeyahay haddii uu yahay ugaarka la diray ugaar buubay hadduu yahay shimbirahaas buubay haddii ay tahay horta waxaan ognahay buu leeyahay wax u dhigmo oo la dhaqmo ma jirto wax u dhigmo oo la dhaqdo macnaha hadda dooradii way u dhowdahay ama dagaa dijaajkii digaaggii waxaad tiraabo way u dhowdahay laakiin maca laguma laguma qiimayn marka ugaarta buubto dhan waxaa layihi waxa necmoolooyinka oo la yaqaano geeli iyo loodii wax u dhigma ma laha maxaa yeelay khilqadoodiiyaa iskhilaafsanba isku suuradba ma ah saas hadday tahay waxaa la qaatay wixii khabar ahoo saxaabada iyo naga soo gaaray oo maalan qoolaydii oo kale eh, lagu lagu bixiyo waxar oo kale iyo iyadoo looga qiyaas qaadanaya ugaarkaas ninkuu guriga u joogay haddii aad ka dishid ayadoon ixraami midna ahayn meeqaa la bixi jiray intii aloo noqonay taasaa loo gadoomayaa buu leeyay wa kaana daa'iru saydi ugaarka midkiisa buubo duulo laa midla lahu fi nacami markuusan lahayn xoolaha la dhaqmo wax u dhigmo waa liikhtilaafi khilqatii wa khilqatii uu mistooda iskhilaafsane fajuziya khabaran markay khabar oo saxaabada ka yimid awgeed yaa ninkii lagu abaalmariyo laga qaaday iyo wa qiyaasan calaa maa baa looga qiyaasanaa kaana mamnuucan ahay liinsaanin mamnuuc ahay wuxuu insaan lahay oo fa atlafahu insaanun ou dilay haddii neefkaas ugaarka ah oo aada nin ka dishi maxkamadda awal waxay kugu xukmi lahayd neefkaas aad dishi qiimihiis inaad bixisid sidii oo kale ninkii muxrimkaah sayidkaas hadduu dilo oo buubaya yaa waxaa laga rabaa inuu bixiyo qiimihiisa fa calayhi qiimatuhu limaalikiisa ay u ahayd yaa laga rabaa inuu asna qiimada bixiyo waay qaala الshaaficiyu faاlxukmu fiihi biاlqiimati yجtamicu fi anahu yuqawamu qiimata ywmihi wa baladihi وykhtalifu fi اlأزmani wاlbuldaani xatى yakuna الطaaئru bbaladi hamana dirhami وفي البلد الآخر ثمن بعض درهم هذا فالحكم فيه imaam الشhaaفiعي wuxuu ri xukمka waxay tahay bilqiimati lagu xukmiyo oo aan niri ugaarka hadduu yahay kii buubay qiimaa lagu xukminaya yajtamicu bimacnaa yajmacu wuxuu kulminaa fi annahu asigaas yuqawamu in xayawaankaas la qiimaynayo qiimata yawmihi wa baladihi maalintaas qiimihiisa iyo beledka uu joogaa la qiimaynaya wayakhtalifu taqwiimkiina waa iskhilaafayaa fi lasmaani walbuldaani waxaa dhici karta shalay neefkan waxa lagu qiimeeyey oo macnaha ugaarkan buubay oo kale ina boqol lagu qiimeeyey suuqa isbedeli kara maanta waxay ka joogtaa shimbirtaas ayadee labaatanay ka joogtaa labaatankiyaa lagu qiimeyna xataa yakuuna aairu midkii buuba intuu ka ahaada bibaladin hamana dirhamin dirham hamankiisa oo kalaa mid lagu gada wa fi lbaladi alaakhari hamana bacdi dirhamin baladi kalena dirhamkii qaarkiis lannahu hadda waxaa weeyaan sida xoolaha loola dhaqmaa neefka ariga maanta xamar wax buu ka jooga hargeysana wax kaloo ka jooga marka haddiiba qiimo ay timaado sidaas isku khilaafayan buu leeyahay wa umirnaa waxaa nala faray biijaazati shahaadati اlcadli ninkii caadilka ahay markhaatidiisa inaan gudbinno ijaazada inaad gudbisidood ogolaatid waay inaan ogolaana nala aqbalay wa idaa shurida calayna haddii nagula shardiyo an naqbala alcadla ninka caadilkaa ah inaan aqbalno fa fiihi dilaalatntu tusidaa ku sugan calaa an narudda inaan celina maa khaalafahu ilaahay miman tardawna min ashuhadaa markii layihi caadilnimadii weeyaane nin caadil ee markhaati nimann eh, aqbali markii layidhi waxaa loo qaatay oo aan ka fahamnay nin caadil aan ahayn inaan la qaadanin taas aan fahamnay taas muqadimo weeyaan walaysa lilcadli ninkii caadilka ahayna ma laha calaamatun ma laha calaamo oo wejiga kaga taalo tufariqu aad ku kala geysid baynahu ninkii caadilkaah iyo wa bayna gayri alcadli ninkaan caadilkeen calaamo aad ku kala geysidne ma haysatid fii badanihi kuma taallo walaa walaa lafdii sawdkiisana lagama garan karo ninka markuu beenta badiyo ficlan hadalka markuu badiyo waa la garafanay waa la garanayaa walatacrifanahum fii laxni lqawli baa ilahay munaafiqiinta hadalkooda laga garanay laakiin nin caadi oo beenta yar in yar daardaarta lama garan karay marka sidaa daraaddeed la yidhi ninka caadilka hala raadi ilaahay una yidhi calaamo wejiga badanka kaga taala ma leh hadduu hadla inuu caadil yahay inuu caadil ahna la kala garan maayo marka maxaan samaynaynaa wainamaa calaamatu sidqihi runtiisa calaamad tusinaya waxaa weeyaan bimaa yukhtabaru in la imtixaano min xaalihi fii nafsi xaalkiisa in la imtixaano oo naftiisa lagu imtixaano la fiiriyo say cibaadada u gutaa say hadalka u sheegaa suubeenta ugu dhowrsada dadka xoolahooda sida ugu dhowrsa waxyaala badan la fiirina waa lays yaqaana adig dad hadkan waxaa jira hadal hadduu kuu sheego shaki aynan ka qaban nina hadduu boqol joor kuu sheego aadan ka ogolayn liannahu min xaali maa taclam bi hada arajul weeyaan baynamaa nin iska socda hadduu maanta magaalo iska tago beenlowg iyo runlowg waa isku darsoomaya laakiin meeshay joogi jiraan waa lagu kala garanaya waxaa lagu garanayaa calaamaadka lagu yaqaano oo dhan weyaan faidaa kaana alaglabu hadduu yahay sida badan min amrihi ninka amarkiisa daahira alkhayri khayrkiisa haddii amarkiisa uu badan yahay oo khayrkiisa daahir uu yahay qubila shahaadadiisa waa la aqbalay wain kaana fiih iska ahaado taqsiirun mid ka gaabiyo haba ahaado can bacdi amrihi ee haddii khayrkiisa oo muuqdo wanaagiisa uu badan yahay waa la yska aqbalaya wain kaana fiihi taqsiirun haba ahaada mid gaabiyo can bacdi amrihi maxaa yeele liannahu laa yucaraa lagama lagama dhartiro axadun shaksi axadkoo ra'aynaahu aan aragnay min adunuubi lagama dhartiri karo lama dhihi karay caadil waxaa weeyaan niman dembi aan gelaynin lama dhihi karo leannu saas haddaan yidhaahdo nin aan dembi ka baxsanaa maba lahaw laakiin ninkii khayrkiisa bato wanaagiisa u bato zalla zallatayn waa loo dhaafaya marka iska fiiri hadhowti meelaha laqbada u adag axaduntaas jumladan ra'aynaahu hadaadan sifaynin hadalkii ma soconaya liannahu haddaa tiraa laa yucara axadun lagama dardigo ra'aynaahu waan aragnay haddaa tiraahdo hadalkii ma soconaya laakiin liannahu laa yucara axadun lagama dhartira axadkoo ra'aynaahu aan aragnay min adunuub khabarkii markaa min adunuubi wa idaa khalada shaksiga hadduu isku daro addunuuba iyo walcamal asaalix dembiyaashii camalkii fiicnaa isku daray falaysa fiihi asiga dhexdiisa maaha ninkaas ila alijtihaadu in lagu dadaala mooye cala alaqlabi min amrihi amarkiisa midkiisa qaalibka oo badan in la qaato bitamyiizi in lagu qaato kala geyn bayna xasanihi wa qabiixihi midkiisa fiicani midkiisa xun waidaa kaana haadaa midkaan hadduu yahay haakadaa falaa budda waxaan laga maarmaynin min an yaxtalifa almujtahiduuna fiih haddayba saas tahay oo qofkii la leeyahay midka u badan ha laga qaato waxaa dhacaysa adiga si aa kuula badnaanayso shartiyaa ninkan kuula badnaanayso waa iska celinay anna wanaagii a ila badnaanayso markaa waa qaadanaya in halkii qof aan isku khilaafna anay adiga baciid ma waa hadal aada u qiimo badan waidaa dahara xasanu wanaagiisa ama xusnu hadduu daahiro oo faqabilnaa shahaadatahu aan aqbalno oo fa jaaa xaakimun gayrunaa xaakim oo annaga ahayn ou yimaado oo facalima minhu ou ka ogaado duhuura sayi'i shayga xun inuu ka muuqdo kaana calayhi qaadigaas waxaa korkiisa raddu inuu celiyo annagana waan qaadanay liannahu sida noola muuqataa wanaag ah ninkaasna xaajib waxaa ku hadduu xumaan ku ogaaday inuu iska celiya buu ogaaday yaa waajib ku ah ani ninkaa salaadow ila dukadaa wax fiican uu sameeyaa ninkaana wuxuu ku arkay maalmaha qaarkeed asigoo khamre iyo naag iyo wax daba socdo aniga wanaagin baa ila muuqatay sidii baan xukminaa laakiin ninkii sharti ku ogaaday inuu shartaas ula dhaqmaa waajib ku ah ayib waqad xakama alxaakimaani labadii xaakim waxay xukmiyeen fii amrin waaxidin amar keligiisa waa hal nine biraddin in la celiya iyo qabuulin in la aqbalo hadda halkaas nin qaarna way aqbaleen qaarna way diideen waxaa loo diiday kullun calaa mablagi cilmihi inta cilmigiisa gaari karto laakiin xaqiiqada cinda allahi tacaala isma khilaafsano walaakin kullun ku kasta qad facala maa calayhi baali nin kasta wixii dushiisa ah buu ka soo baxay marka wax kaloo karaankiisa ah qaala ninkii wuxuu ihi fatadkuru xadiian ma sheegi kartaa fii tajwiizi اlijtihaadi ijtihaadki inuu banaan yahay intii hore caqliyaaday aheeda wax daliil sharcan ah eh, may haysaa baa lii qultu nacam baan ku yidhi walidaalika niman cilmi lahayn ma hadli karo hal su-aal haddii laguu soo jeediyo cilmigeeda aadan lahayn khalaas majliskii oo dhammaado hadda imaamu shaafici meeshii lala aadaba cilmiguu ka keenaya meeshii lala aadaba hadda caqliyaadki oo dhan waa lagu daalacaa oo dhan ilaa qofkii uu ka qancay markaasuu uri markaan daliil ma jiraa sharcan nacam baa la yidhahdaa أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن بصر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن عاص عن عمرو بن عاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول xadiidkaas imaamu shaafici maca annahu saddex qofood inuu nebigu ku gaaray ahayd laakiin axyaanan waxaad arkaysaa xadiidkan asiga waa kugu badnaan karaa isnaadkii lianna waxaa dhici karto eh, qofkii oo adiga kuga casri ahay yaa hortaa dhiman karo marka waxaad u baahanaysaa qof asiga la da-ah inaad ka wariso meeshii hal qof kaaga fillaan lahayd laba qof oo saddex qofaad u baabanaysa annahu samica rasuula allahi yaquulu asoo dhahay idaa xakama alxaakimu ninkii xaakimka hadduu xukmiyo oo faاجتahada ou dadaalo oo faasaaba xaqi u asiibo falahu أجraani laba أjir buu leeyahay oo labada أjir maxay ka timiday أجru التacب wa أjri isaabaة الxaq labadaas weeyaan dhibka aad bixisay أjiraad ku leedahay xaq ilaahay ku waafajina waad ku leedahay waidaa xakama hadduu xukmiyo faاجtahada ou gafo la waidaa xakama hadduu xukmiyo faاجtahada ou dadaalo uma akhطأ yani faاجtahada bmacnaa anahu kaana muأhala liلاجtihaad faأkhطأa markaa uma akhطأ waa gafay falahu أjru ajirkii dhibkii ou bixiyey iyo raadintii xaqa uu raadinay baa ilaahay usi laakiin isaabaة الxaqi waa laga waayey أخبرنا عبدالعزيز عن بن الهاdي قال فxdثت بhذا الحديث baan u sheegay أbا بكر بن محمد بن عمر بن حزم faqaala wuxuu ihi haakada xadaanii abu salama ibn cabdiraxmaan ibni cawf can abi hurayra xadiidkan laba isnaad buu imaamu shaafici u sheegay xadiidkaas sidaas weeyaan baa leeyahy horta xadiidkaas waxaad ka qaadanaysaa sida noo imaan doonto ana alxaqa laa yatacadad xaqi waxa weeyaan waa hal dadkaasoo dhanna waa wada raadinayaan hal dad unbaa helaya hal qof dadna way weynaya ee ma dhici karayso inaan labadeenna xaq aan wada raadino aan iskhilaafno anna xaqii aan helo adna aad heshid ma dhici karayso laakiin waxaa dhici karaysa inaan wada raadino aan gibigeenna aan toosannahay oo maadaama ijtihaadkii aan ka soo baxno ilaahay ajir naga siiyo laakiin ninkeennaa heli karay marka ma dhihi karaysa madaahibtaan iswada khilaafsan kulligood waa wada toosan yihiin oo xaqii bay wada casiibeen ma ah laakiin kulluhum baxatha can ilxaq in kaana muؤahalan lilijtihaadi faasaaba falahu ajraani wailaa falahu ajru waaxid laakiin ninkii hadduu iska ijtihaada walaysa muؤahalan biاlijtihaad asaaba alxaqa am akhطأa waxaa weeyaan dembi buu galayaa ninkaas faqaala imaamu shaafici wuxuu ihi hadihi riwaayat weeyaan munfaridatun ee keligeed ah yarudduhaa calaya waxaa aniga igu soo celinaya wacalayka hayrii wagayruka riwaayo munfarid oo khabar khaas ah waxaa laga yaabaa niman aniga adiga ahan inuu diido imaamu shaafici wuxuu laga yaabaa inuu xadiidkan u arko in isnaadkiisa lagu doodi karo laakiin waxaa weeyaan xadiidkan riwaayaat ama xadiid camr bn caas ha ama abu hurayra axaadiid mashhuura ah oo fi saxiixayn wa fii gayriha min aqwa axaadiid alati turwa iyay ka mid tahay marka ixtimaalkan yaruduhaa calaya wacalayka hayri wagayruka ma imaan karay sida ila tahy waligayri calayka aniga qofaan ahayn adiga wuxuu kugu leeyahay fiiha fii haadihi riwaaya mawdicu muaalabatin meel wax lagugu raadinayo muaalaba in wax lagaa dalbana xaq buu uleeyahay marka hore wuxuu ku dhihi karaa khabar aaxaad weeyaan kayfa taxtaju calaya waa kugu xujaysan karaa buuri taas laakiin waa laga jawaabo xadiid saabit aw ah, haabit lagama jawaabi lama diidi karo laakiin mawdicu muaalaba maxay tahay qultu ninkii wuxuu ihi naxnu wa anta ama qultu aniga waxaan ihi buu imaam shaafici naxnu wa anta miman yuhbituha adigii anigaba riwaayadan dadka sugayaan ka mid nahay buu qaala nacam buuri qultu waxaan ihi faladiina yarudduunahaa kuwa celinayaan oo riwaayadan diidayaan yaclamuuna waxay og yihiin maa wasafnaa waxaan soo sheegnay oo min tahbiitihaa riwaayadan sugnaashadii iyo wagayri oo khabaru waaxid yani waa ka duwan yahay riwaayada kaleo mutawaatirka ah marka dadka diidaya sifaday u diidayaan horay baan kugu soo sheegay wixii in la ogolaada ay waajib tahayna horay baan kugu soo sheegay buuri qaala qultu waxaan idhiyay fa ayna mawdicu lmuaalabati fiiha meesha wax laygaga raadinayo waa xaggee baa la yidhi faqaala wuxuu ihi qad samaa rasuulu اllahi fi ma rawayta min اlijtihaadi khaطأa wasawaaba qaala اlmusanifu raximah اllahu taعaalى qultu faayna mawdicu اlmuطaalabati fiiha riwaayadii lasoo sheegay oo nabiga calayh الsalaatu wasalaam uu yihi min xadiidi abi hurayra o camr bni caas ida اجtahada alxaakimu faأkhطأ faasaaba falahu ajraani waida اجtahada alxaakimu faأkhطأa falahu ajrun la yihi musanif wuxuu ihi laba cilo baa ku jirto mar waxaa laga yaabaa niman aniga adiga ahayn inuu diido lianna waa riwaaya munfarida buuri waana kasoo jawaabnay taas inay xadiidkan saxiix uu yahay muslim iyo bukhaari ay wariyeen cilado kale wuxuu ihi ina macnaheeda meel lagaa qabsadaa dhici karto mawdicu lmuaalabati fiiha inay jirtaa dhici karto markaasaa layidhi intay kaga jirtaa muaalabada aada fa qaala wuxuu ihi qad samaa rasuulu llaahi wuxuu magacaabay fii maa rawayta waxaad warisay oo min alijtihaadi ah khaطa'an wa sawaaban nebiga xadiidkiisa wuxuu sheegay inuu jiro sawaab iyo khata adigana imaamu shaafici haddii aad tahay waxaad soo sheegtay ninka mujtahidka mujtahidkaa wixii karaankiisa hadduu ka baxa daahirka musiibuu ka yahay baatinkana allahu aclam markaa ma dhici kartaa xadiidkaas iyo hadalkaad sheegtay wax isdiiday inay yihiin ma dhici kartaa faqultu waxaan idhi fadalika alxujatu calayk midaas adigay xujo kugu tahay mooye aniga xujo iguma aha buuri in khata iyo sawaab uu kala jiro xujay aniga ii tahay aday kugu tahay qaala wuxuu uri wakayfa qultu waxaan idhi idaa dakara nabiyu haddii uu sheegay annahu yuhaabu calaa axadihimaa labadii mujtahidiin midkood in la hawaabinayo akara mima yuhaabu cala alaakhari midka kale inta la hawaabinayo oo ajir la siinayo in ka badan walaa yakuunu hawaabu hawaabkana ma ahaado fii maa laa yasacu waxaan waasac ahinoon bannaanayn wala hawaabu hawaabna ma noqdo fi lkhaطa'i almawduuci gafkii laysu dhaafo wuxuu leeyahay maadaama nebiga uu sheegay labadii qofoo dadaashay inuu midkood midka kale ka ajir badan yahay waxaa ii caddaatay buu yidhi inaad arrinta adiga saad leedahay aysan ahayn maxaa yeelay hawaabba haddii la sheegay shay aan bannaanayn horta ajir layskama siiyo haddii ijtihaadka uusama bannaanaan lahayn ninkii gafo iyo ninkii asiibaba ajir lama sii lahayn laakiin maadaama nabiga uu yihi nin kastoo mujtahida ajir baa la siinayaa bishardi an yakuuna mujtahidan abcan oo mujtahidnimadii markii laga helo nin kastoo ijtihaada ajir baa la siinaa nabiga markuu yiriyey waxaan ka fahmay buu leeyay meeshaas ayada ah in ijtihaadka horta uu bannaan yahay wailaa shay baab xiran ninkii ku ijtihaado waa loo diidi lahay ajirna ma heli lahayn buu leeyay waa qayb walaa yakuunu hawaabu ma ahaado ajirki fii maa laa yasacu waxaan bannaanayn hawaab layskama siiyo wala hawaabu hawaabna ma noqonaya fi lkhaطa'i اlmawduuci gaf aad gashay uu ilaahay kuu dhaafay ajira lagaa siina lama dhahay yacnii iftarid wax baad adiga samaysay oo khalad ah salaad baad hadlaysay si adiga oo aan aan ahayn si ogaal aadan u ahayn baad u hadlaysay gaayatu maa fi lamri waxaa lagu leeyahay haddii cudur aada la timid ilaahay waa kuu dhaafay laakiin hawaab baad leedahay lagu dhihi maayo maalan salaadii baad sahwi baad gashay nisyaan baa kugu dhacay ama jahli baad shay u samaysay aadaan ogeyn arrinta ugu sarraysood heli karta waxaa waaye ina dembigeeda aan lagu qabsanin laakiin ninkaas ajira uu leeyahay lama dhahayo fi lkhaطa'i almawduuc yani khaطa laysku dhaafay liannahu low kaana haddii uu ahaan lahay idaa qiila lahu ninka haddii loo yihahdo ijtahi dadaal cala alkhaطa'i waxaa khata oon banaanayn ijtihaadku samay haddii la dhihi lahay oo faijtahada cala daahiri markaan sida u muuqato aw ka soo bixi lahay kamaa umira sidii la faray kaana mukhtian buu ahaan lahay ninkaas nin wax gafo khaطa'an gafid marfuucan aan laysu dhaafin marfuucanta cagsiga mawduucinti weeyaan maadaama alkhaطأ lmawduuc manaa khaطأ layska dejiyey oo laga dhaafi qofkii taasay ahayd kanna cagsigeeda waayo waxaa la rabay inuu yidhaahdo kaana aa kaana mukhطi'an khaطأan yu'khadu bihi saas macnihi ay ka dhiganta marka haddii ninka waxu banaaneen oo khaطأ uu ku dadaalo oo ijtihaad ku bixiyo marka sawaan asaaba am lam yusib kamaa umira kaana mukhtian buu ahaanaya ninkaas khaطa'an yani gaf buu gafayaa marfuucan ay ma'kuudan bih gaf loo qabanaya you gafi lahay baa lidi kamaa qulta sidaa tiri kaanat اlcuquubatu kaanadaas jawaabtii low bay u tahay liannahu low kaana kadaa saas hadday ahaan lahayd oo ninka sidaa samayn lahayd kaanat alcuquubatu fi lkhata kaanat اlcuquubatu in loo qabsado dembigaasoo cuquuba lagu dhufto fi lkhaطa'i gafka u galay fii maa nuraa waxaan arkayna wallahu aclam yaa awlaa bihi kaasaa ku fiicnaan lahayd wa kaana akharu amrihi amarkiisa meesha ugu dambaysana waxay ahaan lahayd an yukfara lahu dembiga in loo dhaafo hadday dhici lahayd ninkaas ijtihaad inuu bixiyo oo wax ijtihaad aan banaanayn hadduu bixi lahay inuu ajirka hele iska dhaafe in la ciqaabo yaa u dhowaan lahayd buu leeyahay macnihi saas weeyaan waxaan banaanayn ninkii ku dadaalo haddii qofkii dadaalkaas ou bixiyo ajir ou hele iska dhaafe kaanat alcuquubatu fii xaqihi wlaa bih in la ciqaabo yaa ku wanaagsanayd markaa la yidhaahda haddii haddana ayaxi u wax yimaadaan in la yidhaahda ciqaabkii lagugu dhufanahay waa lagu dhaafay taasaa qaayada ugu dambayso rajaynayaa dhici lahayd laakiin ma dhici laheen marnabo in la yidhaahdo khata iyo aan banaanayn inaad samayso ajraad ku leedahay ee waxa ajirka loo siiyey wax u banaanay uu sameeyey waa kaanat اlcuqubaة lأnnahu low qaala low kaana hadduu ahaan lahay idaa qiila lahu اجtahid fi اlkhaطأ shay aan ban ijtahid cala alkhaطأ gaf ku dadaal haddii la dhihi lahay macnaa waxaan banaan hadduu ku dadaali lahay oo faijtahada cala الظaahiri sida uu muuqato ku ijtihaadi lahay kamaa umira kaana wuxuu ahaan lahay mukhطian mid gafaaye khaطأan khaطأo marfuucan ee aan aan la dhaafin kamaa qulta kaanat alcuquubatu liannahu low kaana kada kaanat alcuquubatu waxay ahaan lahayd fi lkhaطa'i lagu in la ciqaaba u dhowaan lahayd wa kaana akharu amrihi amarkiisa badigiisana wuxuu noqon laha tamanina an yukfara lahu inuu khaطa'aas inuu ciqaab ku mutay in loo dhaafo la yidhahdo dembigii aad gashay waa lagu dhaafo walam yushabah ama walam yushbih ma shabaha an yakuuna lahu hawaabun inuu ahaado hawaab inuu laadahay marnaba ma ma u dhowo calaa khaطa'in gaf laga hawaab siiyo khaطأu laa yasacuhu bimacnaa laa yajuuzu lahu aan u banaanin shay khaطأ ou sameeyey maalan ijtihaad ma banaan haddaan dhihi lahayn hadduu ijtihaadi lahay khata uu sameey bay noqon lahay khata'aas asiga ene hadduu samayn lahay hawaabku ma heli lahayne imaa in lagu ciqaabo ama la yidhaha markaan waaba kaa dhacday dembigu waa loo dhaafay in la yidhahdo labadaasun bay ahaan lahayd walam yushbih ma shabahin lahayn oo ma ma raajixsanaan lahayn oo ma muuqan lahayn an yakuuna lahu hawaabun inuu hawaab arrintaas ku lahaado cala alkhata calaa khaطa'in khata inuu hawaab ku lahaado ma lahaan lahayn khaطأ laa yasachu an waasac ahaynon u banaanin wa fii hada midkan waxaa ku sugan daliilu calىa maa qulna annahu inamaa kullifa ninkii waxaa lagu dhibay oo laga dalbay fi lxukmi markuu xukumka raadinayo alijtihaada inuu dadaalo cala daahiri sida u muuqato inuu ku dadaalo yaa lagu kalifa inamaa kullifa alijtihaada saasu inamaa kullifa ninkii waxaa lagu kalifo oo laga dalbay oo lagu waajibiyey fi lxukmi fii alabi اlxukmi markuu xukumka sharciga raadinayo الاجتihاaد inuu dadaalo عalى الظاahر waxa u muuqda inuu ku dadaalo duuna المqayb wuxuusan ogeyn maثalا شhahaadadii qibladii wixii adiga karaankaada oho kuula muuqda waaa ina saxiin un baad qaadanaysaa markaa kadib inuu sax yahay inuu khaطأ yahayna cinda الlahi taعaalى ilaahay un garanay qaala wuxuu uhi ina hada la yxtamilu an yakuna kamaa qulta walakin ma maعnaa صawaaب وahaطأ ina haadaa midkan aada soo sharaxday layaxtamilu waxaa uu suuragal u yahay an yakuuna inuu yahay kamaa qulta walaakin maa macnaa sawaabin wa khata markaa haddii saas ay tahay sawaabka iyo khaطa xadiidka nebiga lagu sheegay macnihiisa maxay tahay qultu waxaanu iriyey lahu lidalika alqaa'ili mathalu macnaa istiqbaali اlkacba yani mil dalika aw macnaa dalika milu macnaa istiqbaali اkacba kacbada oo la qaabila macnaheedu siday tahay yaa khata iyo sawaabin ou yahay yusiibuhaa kacbadi waxaa asiibaya man ra'aahaa ninkii arko biixaadatin si oo macnaha koobnaan ah ama go-aan cilmi ayuu ku arkay wayataxaraahaa kacbadii waxaa ku dadaalaya man qaabat canhu ninkay ka maqnaatoon arkaynin bacuda ama ha fogaado aw qaruba minha ha u dhowaado ninkii maka dhinaceeda jooga magaalada maka muqdisho oo kale madiine ninkii jooga hadday kacbada inta tahay waana u dhow yahay kacbadii maca daalika mana arkayo waxaa dhici karta annahu yumkin an yusiiba alkacbata bitawajuhi ilayha inuu gafana waa dhici karta sidii kiikee fogay uu gafay marka nin u dhow iyo nin ka dheerba haddiiba marba adiga aadan u jeedin waxaa la arkaa inaadan inaadan asiibin mar waxaa laga arkaaba adigoo masjidka xaramka ku dhex jiro masjidka waa weyn yahay marka tiirar badan buu leeyahay marka qaarkeed adigoo masjidka kudhex jira ma arkays kacbadii dadkii baa ka batay tiirar baa kugu aadan marka qaarkeed adoo dukatay baad saan u fiirinay waxaad arkay qiblada inaad ka inaad dhaafsantay marka inaad soo celisaa salaadii waajib kugu noqonayso marka adoo u dhow baa la arkaa inay kaa maqnaatay kacbadii ayada ah marka wuxuu leeyahay fa nafsu tawajuhi jeesashada nafteeda yaxtamilu sawaaban wa khata in inuu sawaab keenana waa dhici kartaa khata inuu keeno waa dhici kartaa idaa qasadta haddaad ula jeedid biاlإkhbaari can الsawaabi wاlkhaطأ markaad inaad ka hadashid sawaab iyo khaطأ aad ka hadashid haddaad doonaysid qasda an yaquula mila an yaquula inuu yihaa oo kale haddaad ula jeedid fulaanu ninka ah asaaba wuxuu asiibay qasda maa alaba wuxuu raadiyey falam yukhطi'hu ma gafin wa fulaanuna akhطa'a waa gafay qasda maa alaba wuxuu raadiyey yuu gafay waqad jahida fii alabih inuu raadiyana waa isku dhibay haddaad khata iyo sawaabka u jeedid tawajuhaas asiga saas oo kale noqonaysaa buu leeyay macnihi waxaa weeyaan labadii qofoodoo wax isla raadisay yaa waxaa laga yaabaa shaygii xaqiiqada ahay ay raadiyeen midna inuu sidii la rabay u raadiyey ninna sidii waa raadiyey maalan wax baa idinka dhumay wixii baad wada raadiseen shilin baa kaa dhacay oo kale laamigaasoo kaaga dhacay waad raadiseen labadiisi nin baa helay adigna waad wayse adiga kaadi waadi waayso ninkaankiisi waa helay waxali labadii nin waa isla raadiyeen ninkaana wixiisa waa helay adigana ma aadan helin laakiin mid kastaba waxa weeyaan min xayu alab walijtihaad sidii karaankiisa waa ka soo baxay laakiin kana wafiqa fi alab wa hada lam yuwafaq mid kastaba awoodoodii waa ka baxsan tahay ninkii heelanay bitawfiiq illaahi ninkii waayeyna biqadar illaahi marka labadoodii ceebsana mara laakiin khata i sawaab hadday saas tahay waa la heli karaa buu leeyahay marka fa nafsu tawajuhi jeesashada nafteeda yaxtamilu sawaaban wa khaطan waa goorma markan sawaab iyo khaطa idaa qasadta haddaad ula jeedid biاlإkhbaari markaad ka waramaysid can الsawaabi wاlkhaطأi qasda an yaquula mila an yaquula qofkii sida u dhihi lahay oo kale haddaad ula jeedid fulan asaaba qasda maa alaba fulan waasaaba wuxuu asiibay qasda maa alaba wuxuu raadiyey mahalkoodi falam yukhti'hu ma uusan gafin wa fulaanu akhta'a waa gafay qasda maa alaba wuxuu u raadiyey qasadkoodi waa gafay waqad jahida fii alabihi faqaala wuxuu ihi haadaa haakada midkaan waa sidaas ee afara'ayta alijtihaada yaa layidhi imaamu shaafici ijtihaadka bal iiga waram a yuqaalu lahu ma la yidhaahdaa sawaabun ma la dhihi karaa calaa kayri hada almacna ijtihaadkii lala yimaado sida aad soo sheegtay waxaan ahayn ma lagu fasiri karaa oo ijtihaadoo dhan waxa la raadiyey iska dhaaf ama ha la hela ama hala waa waa maqlay laakiin jidka loo maray sax ma wada noqon karaa mase haddii natiijadii ay gafto jidkii loo marayna waa gafayaa macnahe saas miya ilaan waxaa weyaan ijtihaadka wasiila lishay mucayan shaygaas waa soo ogaanay qofkaan ijtihaadkiisa kuma gaari karo tawfiiq min allahi wa laakiin wasiilada loo maraa ijtihaadka ah sawaab iyo khata may kala leedahay mase kulligeed sawaab waay marka qultu waxaani nacam sawaabun calaa gayri hada almacna sawaab aan sida aan kuu soo sheega aan ahayn buu leeyahay oo waa maxay calaa annahu inamaa kullifa qofkii waxaa lagu mashaqeeyo lagu dhibay fii maa qaaba canhu wixii ka fog alijtihaada inuu ku dadaalo wixii indhahaada ayna arkaynin ee lagu amray inaad la timaadid inaad ijtihaadidaa lagugu waajibin fa idaa facala hadduu sameeyo faqad asaaba ninkaas waxau asiibay bilityaani inuu la yimid bimaa kullifa wixii lagu kallifay wahuwa sawaabun waana toosnaan cindahu asiga cala aahiri walaa yaclamu lbaaina waxa qarsoonna ma oga ila allahu mooye hadalkaan aad buu u saxan yahay wuxuu ku leeyahay haddii labadan qofood ay ijtihaadaan oo ijtihaadka ahal u yihiin wixii la raadinaya ama hala hela ama hala waaye eh laakiin ijtihaadkan jidkaan jidkii dhabta hadduu u qaado oo karaankiisa uu ka baxo ninkaas waxaa laleeyahay asaaba biاجtihaad asaaba bicayni maa alaba ma ah ijtihaadkii naftigiisii ou la yimid oo la faray karaankiisa ou la yimid buu musiib ku yahay waxa uu raadiyeyna markuu karaankiisa ka baxa asiga sawaab bay la yihiin markaa kadib ha noqoto wuxuu raadiyey xaqiiqahan inuu asiibay in kale allahu aclam marka ijtihaadka wuxuu leeyahay haddii shuruudiisaba la helo camalka la qabanaa sawaab weeyaan waxaa la raadinaa xaqi ah mas'aladan inaad ilaahay soo ula jeeday aada gaartid iyo inaadan gaarina ilaahay baa shaqo ku leh laakiin jidkii ade lagu oo lagaa dalbay inaad martana waajibku haddaad martid waa kaa dhacday macnaa saas weeyaan wanaxnu naclamu waxaan ognahay ana almukhtalifiina fi lqiblati kuwa qiblada isku khilaafsan wain asaabaa bilijtihaadi haba ku asiibaane ida اkhtalafaa hadday iskhilaafaan yuriidaani caynan cayn bay doonayaan lam yakunaa musiibayni lcayni abada wa naxnu naclamu waxaan ognahay ana almukhtalifayni labadii xalay aan ka soo sheegnay laba qofoodoo baadiye socoto oo salaadii duhurka ay ku timid maalan ee in la dukada la doonay kan ay ula muuqatay qiblada inay halkaan tahay kana in inti taha ula muuqata waxaan horey usoo sheegnay ina ninba dadaalkiisa ijtihaadkiisa inuu ninka kale u taqliidsanayn ayb marka hadda waxaa way ikhtalafa fi lqiblati marka wain asaabaa bilijtihaadi haba ku asiibaane ida ikhtalafa hadday iskhilaafaan yuriidaani caynan xaal ay doonayaan lam yakuunaa noqon maayaan musiibayni kuwa asiibay lilcayni cayni lkacba asiibi maayaan abadan wamusiibaani laakiin waxay asiibayaan fi lijtihaadi mid kastaba ijtihaadku ku saxsan yahay oo nin kastaba waxaa weeyaan markuu u fiiriyey nujuumtii iyo qamarkii iyo jibaalkii meelahuu yaqiinay wixii ilaahay ku faray waa ka soo baxay ijtihaadkii musiibuu ka yahay laakiin caynu lkacba ninkood marka waa asiibi karaa kana waa gafi karaa ayb wanaxnu naclamu waxaan ognahay ana almukhtalifayni labadii iskhilaafsaneed fi lqiblati wain asaabaa bilijtihaadi haba ku asiibaaneen ida ikhtalafa hadday iskhilaafaan yuriidaani xaal ay doonayaan caynan lam yakuunaa ahaa mahayaan musiibayni labadii iskhilaaftay noqon maayaan lilcayni kuwa asiibay abadan labadaas ma dhici karta in labadoodii isla kacbada ay helaan mid unbaa helaya ama labadoo isla gafayaan wamusiibaani laakiin waxay noqonayaan fi lijtihaadi mid kastaba ijtihaadkuu ku saxsan yahay oo ajir looga siinaya wahaakadaa maa wasafnaa fi shuhuudi wagayrihi markhaatidii iyo wixii la hal ahayna saasoo kalean leenahay qaala wuxuu ihi ninkii tilmiidka ahay afa tuujidunii haada midkaan wax lahalle ma ii keeni kartaa maanta imaamu shaafici kacba unbaad ku haysaay wax la mid ah ayadaas oo shariicada asal kule ma jirtaa buuri afatuujidunii ma ii heli kartaa oo ma ii keeni kartaa mila haada midkaa wax lamid ah. qultu waxaan u maa axsabu uma malaynayo haadaa midkaan yuudaxu in lagu caddayn karo biaqwa min haada midkaan mid ka caddaan badan lama heli karaa aan u malaynayaa buuri lanna awdax maa fi lmas'ala haddii mid la helane yani arintii asalkeedii waa la helay marka miaal keli waa lagu kaaftoomi karaa buu leeyahy qaala ninkii tilmiidka waxau ihi fadkur hayrahu bal isdhib oo waxaan tii aan ahayn oo kale raadi qultu waxaan idhi axalla allahu lanaa ilaahay wuxuu noo xalilay an nankixa inaan guursanno min annisaa'i naagihii mathnaa wa hulaaa wa rubaaca labo ama saddex ama afar inaan u guursanno ilaahay noo idmay afar aan ugu aan la dhaafi karin iyo wamaa malakat aymaanuna iyo wixii gacanteenna midigta ah ay milkiso waxaan addooman aan leenahay waa waxarama xarama ilaahay wuxuu naga xarimay alummahaati hooyayaalkeena inaan guursano iyo walbanaati gabdhaheenna iyo walakhwaati qaala nacam uri arrintaas way jirtaa waa ka muqadimo waayo qultu waxaan idhi falow ana rajula nin ishtaraa jaariyatan addoon hadduu soo iibsado fastabra'ahaa ou macnaha hubsado qofka addoonta a markay ku soo gasho sidii qofkii looga soo gaday iyo qofkaan kale say kugu bannaanaato biyihiinna inay isgaarin baa la rabaa marka waxaa lagu hoosbanaa bixaydatin waaxida markii adig agtaada xayd ay ku timaado ay ka daahir noqoto raximkeeda inuu uu beri yahay ee waxba ku jirin baan ogaanayna marka naagtaas waxaa kuu bannaan inaad markaa aad milkulyamiin aad aad ku jimaacdi falow anna rajula nin ishtaraa jaariyatan hadduu soo gato oo fastabra'aha aw hubsado ayaxilu lahu ninkaas mau bannaan tahay isaabatuha inuu asiibow jimaaco u taga ma bannaan tahay qaalat ninkii qaa'ilka wuxuu nacam qultu wuxuu ihi fa asaabahaa hadduu u tago oo wawaladad lahu dahran zaman badanna carruur ay u dhasho uma calima u ogaada annahaa ukhtuhu walaashiis inay tahay kayfa alqawlu fiihi hadalkasou noqonaya arrintaas ayada ah waa arrin cad weeyaan addoontan adiga ma ogeyn suuq ayadoo lagu gadaad u tagtay waad iibsatay waad iska jimaacday carruur bay ku dhashay markii toban koosan laga soo wareegay kadib baa waxay ku caddaatay inay walaashaa ay tahay marka xukunkeedu maxay tahay baa layihi ninkaan qaala wuxuu ihi kaana dalika midkaas wuxuu u ahay ninkaas xalaalan tobankii sano ou qabay xalaal buu u noqonayaa xataa calima bihaa intuu ka ogaado wixii ka horreeyey xalaal bay u tahay falam yaxilla lahu marka waxaanan u bannaanayn markuu ogaado kadib an yacuuda ilayha inuu u laabto uma bannaano naagtii markii horena xalaal bay ku ahayd liannahu karaankaadi iyo ogaalkaadi adiga taksiir ma aadan samayn laakiin qadar ullaahi wa qadaa'uhu bay ku dhacday markaad ogaatay wixii ka dambeeya xugum kale qaadanaysa qultu waxaan idhi fa yuqaalu laka waxaa laguu leeyahay fi imra'atin waaxida naa keli a ah, xalaalun lahu xaraamun naa keli baad hadda waxaad igu waafaqday inay ninkaan xalaal u noqoto haddana xaraam ay ka noqoto ilaahay agtiisna walaashaabay ka tahay ayda laakiin adiga agtaada maadaama cilmigaada intaas uu dhaafi waaye intii kaa qarsoonad laguma haysto oo caruurtaadi xalaal bay ku tahay aabbay ad u tahay ayagana hooyay u tahay walaalna waa tihiin maa fi ayi mushkila liannahu waxaa weeyaan karaankaadii inta addoonkaadi intaasaad ka soo bixi karta faqultu lahu fayuqaalu laka waxaa layihi fi imra'atin waaxidatina waxaa laleeyahay xalaalun lahu way u bannaan tahay xaraamun way ka xariman tahay calayh bigayri ixdaadi shayin asagoo wax soo dirisiya aanan jirin shayin shay soo dirsaantiis la-aantiisa shayga axdatha huwa asiga uusan keenin walaa axdathathu ayadana ayna keenin waa arrin ayaga ka baxsan labadaas qofood waxay isu qariyeen ma ah qaala ninkii wuxuu ihi amaa fi lmuqayabi waxa ka maqan markaan qabanno falam tazal naagtaas kama zuulin ukhtahu inay tahay awalan wa aakhira cinda allaahi tacaalaa waxa naga naga maqanoo ilaahay cilmigiisa markii loo raaco naagtaa markuu shalay qabayna walaashiis ay ahayd markuu ogaadana walaashiis ay tahay oo horta cilmullaahi tacaala saasi bay ka tahay wa amaa fi daahiri laakiin annaga waxaa noo muuqdo fa kaanat lahu xalaalan bay u ahayd maa lam yaclam markuusan ogaanin wa calayhi xaraamun bay ka tahay xiina calima markuu ogaadayna xaraam bay ka tahay ayb wa qaala wuxuu ihi ina gayranaa niman annaga ahayn layaquulu wuxuu leeyahay lam yazal aaiman biisaabaatiha walaakinahu ma'hamun marfuucun canh wuxuuna aniga waxaan kugu waafaqsanahay qaacidadii aad soo qarirtay laakiin madaahibta kale dadka mid e markii loo fiiriyo qaara waxay leeyihiin ninkaas walaashiis guursaday dembiila buu ahay tobankii sano horo iyo haddana markuu ogaadana walaashiisa laakiin waxaawaa tobankii sane dembiile ha ahaadee waa loo dhaafay licadami cilmiya loogu dhaafay waa mas'alo iska sii hore un kasoo qaba tan dambe waxaa weya qowl daciif dembi buu dembi waa waa loo xisaabay haddana waa laga dhaafay tii horaa ka fiicineedoo xalaalan bay u ahayd liannahu xasaba cilmihi naag ajnabiyaday ka ahayd saasaa fiican walaakinahu ma'hamun weeyaan buu yidhi dembi oo marfuucan canhu loo dhaafo qultu waxaani allahu aclam wa ayuhumaa kaana midkaas labadaas midkii ka ahaadabo faqad faraquu waxay kala geeyeen fi fi dalika alxukmi bayna xukmi الظaahiri wاlbaطin wixii adiga shayga xaqiiqadiisa baaطinka waxay tahay iyo waxa adiga kuu muuqda inay laba kala yihiin aan laga qaadanay adiga ninkaas ama waa dambaabo waa loo dhaafay dhe ama xalaalay u ahayd ilaa iska ogaadaa dhisaad rabtide laakiin qof kasta waxaa lagu kalifay inta karaankiisa inuu ka baxo wa alqaw way macnaha waxay ka tuureen alma'hama dembigana way ka tuureen oo waa loo dhaafay can ilmujtahidi ninka dadaalay calaa daahiri shayga daahirka u muuqda ninka qaadanaya dembiga waa loo dhaafay wain akhtaa cindahum agtooda haba ku gafo walam yulquuhu can ilcaamidi ninkii kas wax u sameeyo lagama dhaafin ninkii waxuu kas u sameeya lagama dhaafay laakiin ninkii daahirka qaato waxna ayna u muuqanin ee asbaabta ka soo baxa sidaasay sax ku tahay buuri qaala ninkan wuxuu ihi ajal miaalkan waa waa jiraa buuri meeshii kacbada keligeed maahana wax kale marka haddaa adigu waad miaalin kartaa kaba soo qaada masaajidkan meel kamida inay nijaas noqoto adiga ma ogid waad ku dukatay salaadii baad ka baxday haddaad ogaan lahayd iyadoo meeshaas nijaastale inaad ku dukataa ogaal ugu dukala salaadda ma jiri lahayd haddaad ku dukataa adoon ogeynood iska baxdidna salaadaadi waa ku ansax liannahu adigu masaajid oo asalka ahaaraad ku dukanaysa wax kasta waa lagu miaalin karaa markaa musanifka noo iftiiniye waqultu lahu waxaan u idhi maalu haadaa midkan waxaa lamide eh, arajulu maalu haada rajuli dhiimays maalu haadaa midkan waxaa la mid a ah arajulu ninkii yankixu guursanaya daata maxramin minhu daata maxramin lahu naag maxramkiisa ee guursanaya lami hadda addoonaan kugu miaaliye haddii maxramkiisa u guursado eedadiis ama habaryartiis ama wax la mid eh tii aan ku miaalin bay la mid tahay buuri walaa yaclamu asiga ausan ogeyn waa la wakhaamisa kanow guursanayaa haddana mid shanaad waqad balagatu waxay soo gaartay wafaatu raabicatin midii afaraad inay ka dhiman kaanat zawjatan lahu oo zawjo u ahayd ninkiyaa layidhi naagtaadii waa dhimatay fulaana ahayd markaasuu yidhi naag shanaad uu iska guursaday oo afaraad asiga wuu ah marka xaqiiqo ahaan naagtii waa dhimatay layidhi hadday dhacday inayna dhimanin naagtan afaraad ilaa naagtii kale inay nooshahay uu ka ogaado xalaal bay u noqonayso macnaha sidaas weeyaan wa khaamisatan uu guursan karaa waqad balagatu ay soo gaartay wafaatu raabicati mid afaraad inay dhimatay kaanat zawjatan lahu zawjo u ahayd iyo wa ashbaahun lihaada iyo midkaan wax lamid eh qaala nacam wuxuu ihi ashbaahu haada kaiirun midkaan ashbaahdiisa waxa ay u dhigma waa badan yihiin faqaala wuxuu ihi inahu labayinun waxaa cad cinda man yuhbitu riwaayata minkum أنه لا يكون الاجتهاad أبدا إلا على طلب عين قائمة مغيبة بدلالة وأنه قد يسع الاختلاaf mن lh الاجتهاad إنه لبين waxaa cad عinda man يثبت الرiواaيaةa riواaية ninka sugaayo oo minkum idinka mid eh أنه laa يkun الاجتهاad riwaayadii aan soo sheegnay riwaayadii أبي هريرة إda اجتهد الحاakم ninkii sugaaya annahu laa yakuunu lijtihaadu ahaan maayo la heli maayo ma banaana abadan ilaa calaa talabi caynin cayn macnaha shay daatadiis oo la raadiye mooye cayntoo qaa'imatin ee joogto muqayabatin maqan bidalaalatin lagu raadiyo وأنه qad yascu ااktilaafu اkhtilaafkii inuu banaanaado la arkaa man lahu الاجtihaad ninkii اجtihaad uu banaan yahay inuu iskhilaafana waa u banaantah wuxuu leeyay musanifka horta baada اجtihaadka maba yimaado ilaa wax jiro oo la raadiyo mooye mas'alo xugum rabto oo la raadiyo lagu اجtihaado oo asal loola noqonaa le waa lagu اجtihaadi karaa kacbadii oo kale haloo dukado waa shay qaa'im ah laakiin haddana waxaa shardi muqayabatin muqayab waxaa la diidaa kacbadii oo kaa soo horjeedo ama mas'aladioo daliilkeedii ku hor yaallo yaan ijtihaada lagaa yeeli maayo wax kaa maqan oodan u muuqanin inay meeshaan wixii ku tusinaya markaasaa lagu dadaali karaa haddana dadaalkaas ijtihaadka waxaa la rabaa in calaamooyin ama tusaalayaalo in haddana qaado karti marka saas haddaan qarirno maadaama ijtihaadkii wax kooban uusan ahayn qofkaan sidaa inuu ku ijtihaado xaqa ula muuqdo ninkaana u dadaalo xaqa sidaan ula muuqdo labadii mujtahid maadaama na sariix meesha oolin nin kasta waa marka khilaaf waa dhici kara macnaha kullu mujtahid oo dhanmaa iskhilaafa ma ah laakiin waa dhici kartaa in la iskhilaafo inahu la bayinun waxaa cad cinda man yusbitu riwaayata minkum riwaayadii soo aan soo sheegnay ninka sugaayo أنه laa ykun اجتihaad ahaan maayo أbadا إilا عalىa طلب عayni شhay cayntiis oo la raadiyo qاamatin ee joogto mqayabatin qaamatin manaha jirta weeyaan hadda meesha aan joogna ma joogto mqayabatin haddana naga maqan anaga bidalaalatin lagu raadiyo marka ninka waxaa lagu kala baxayaa mجtahid iyo mجtahid la-aan ninka dilaalada inuu yaqaano haddii nusuus ay noqoto waxa weeyaan nusuusta qawaacid iyo waxay leedahay iyo iyo jid loo raaco oo shuruudii aan usoo sheegnay ijtihaadkiia dilaalo u noqonayso haddii laga helana markaas waa raadi kara haddii kalena maya wa annahu qad yasacu اlاkhtilaafu baa yaa waasac noqonayo man buu waasac u yahay lahu lijtihaad ninkii awal ijtihaadka lahay oo u banaanay oo shuruuddiisa laga helay iyo nin kaloo mujtahid waa iskhilaafi karaan waana waaqaca waxa yaallo oo madaahibta oo islaamka iyo culammada masaa waxaad arkaysa hal mas'alo oo toban qowl laysku khilaafa arkaysaa laakiin nin kastaba waxa weeyaan asbaabtii iyo duruuftii iyo shuruudii wuu ka soo baxay sidaasay la noqotay meeshiisuu ku dhegnaaday marka saasay noqonaysa faqaala wuxuu uri fakayfa alijtihaadu ijtihaadkiisa u noqonaa markaan jidkiisa muxuu yahay faqultu waxaan idhi in allaha subxaanahu jalla hanaauhu ammaantiisa hasala martee manna calaa cala alcibaadi wuxuu ku galladaysta bicuquulin ilaahay caqli buu addoommanka ku galladaysto gooni u siiyey walaqad karamnaa bani aadam takriimkaas waxaa weeyaan caqliga yuu ilaahay siiyey wabittaali alcaqlu huwa manaatu takliif waxa oo macnaha mashaqaynta ama waajibinta lagu saaraya caqliga haddaysun jirin wax dhan waa kaa dhacaya marka ilaahay caqli buu ku manaysta fadallahum bihaa cuquulkaas wuxuu ku tusiyey cala alfarqi in kala gey karaan bayna almukhtalifi laba shay oon islahayn inay kala geeyaan macnaha bayna almukhtalif waxaa weeyaan inaadan kor iyo hoos yamiin iyo shimaal aadan isku darin laba shay iskhilaafsan inaadan isu keenin ood kala ogaatid waxay isku khilaafsan yihin wa hadaahum ilaahay wuxuu ku hanuuniyey aلsabiila ilى اlxaqi xaqa oo la raadiyo nasan caddayn oo oo aayaadkii ama axaadiidkii nas looga raadiyo iyo widilaalatan tusaale loo raadsado nasan waxaa weeyaan markii mas'alada nas sunna ama ama qur'aan ama ijmaac ay ku jirto dilaalana qiyaas ijtihaadki weeyaan in loo raadiy haddii naskii la waayo qult qaala من ihi famahil min daalika shay-an waxaad ku miaalisaa min daalika shay-an igu mihaali qultu waxaanu idhi nasaba lahum ilaahay wuxuu u oogay oo u sameeyey albeyt alxaraam beytka xurmada leh wa amarahum ilaahay wuxuu inay u jeestaan idaa ra hadday arkaan inay beydka u jeestaan iyo wa ta'khiihi inay ku dadaalaan idaa qaabuu canhu hadday ka maqnaadaanay ka dheer yihiinna inay ku dadaalaan wa khalaqa lahum ilaahay wuxuu u abuuray samaa'an wa ardan wa shamsan wa qamaran wa nujuuman wa bixaaran wa jibaalan wa riyaax you ilaahay u abuuray intaasoo dhan waa iska wada yaqaanaa you ilaahay u abuuray oo faqaala ilaahay wuxuu yidhi wahuwa aladii jacala lakum الnujuuma litahtaduu biha fi ظulumaati اlbari wاlbaxr wahuwa ilaahay aladii ilaahay weeyaan jacala lakum idin yeelay ama idin abuuray annujuuma litahtaduu bihaa inaad ugu hanuuntaan fii dulumaati اlbari wاlbaxri markaad banaanka mugdiyaalkiisa iyo badda mugdiyaalkeeda xidigahaas oo ay ku jiraan qoraxdii iyo iyo bishii iyo xidigihii habeen iyo maalin mugdi iyo maalin markii la joogaba inaad jihooyinka ku kala garataan hore baanu soo sheegnay waxaa weeyaan dadka baadiyaha saacad ma haystaan wax kale ma haystaan maca daalika way garanayaan saacadda la jooga afar saac inay tahay inay shan saac tahay taqdiir bay u samaynayaan haddana meesha ay ka jirto galbeed iyo maxaan ku yidhaha iyo kacbada iyo meel kasta way garanayaan meelahay kala deganaan jireen iyo siday u kala habeen aygoo socda waxba arkaynin buu kala garanaya marka waxaasoo dhan waxaa weeyaan calaamaadkaas ilaahay uu noo oogay bay kaalmaysanaya wa qaala ilaahay wuxuu ui wacalaamaatin uu idin yeelay haddana calaamaad oo kuwii lasoo sheegay ka midi eh. wa binnajmi xidigihiine hum yahtaduuna najmi waa mufrad mucaraf iyo cumubaa la yidhaha wa binnajmi bimacna nujuum baa lagala jeeda ee hal xidig ma ah ilaahay xidigana hum khalqigii yahtaduuna way ku hanuunayaan fa ahbara ilaahay waxau sheegay annahum yahtaduuna binnajmi inay ku hanuunayaan oy wax ku garanayaan iyo walcalaamaati fa kaanuu waxay ahaan yacrifuuna kuwa garto bimanihi ilaahay galadiisigiisa jihata albeyt beytka jihada uu ka jirtay garan jireen waxay ku garanayaan bimacuunatihi ilaahay u kaalmayntiisoo lahum ayagu u kaalmay iyo wa tawfiiqii ilaahay waafajintiisa oo iyaahum oo waafajiyay bian qad ra'aahu inuu arko beytkaas man ra'aahu ninkii arkoo minhum ay ka mid fii makaanihi uu ku arko oo wa akhbara u waramo man ra'aahu ninkii arkoo minhum ka mid eh man lam yarahu ninkii arkinna u sheego ninkii kacbada soo arkay ninkaan soo arkin buu u sheegaya wa absara ou arka maa yuhtadaa bihi wixii loogu hanuunaya ilayhi ila lbeyt